الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نصب المضارع بأن المضمرة نصب المضارع بأن المضمرة darsigan wuxuu ka hadlayaa ficilkii mudaaric ficilka mudaaric waxaynu ku soo maray inuu leeyahay mucrab iyo mabni wuxuu leeyahay qayb mucraba iyo qayb mabniya mabniga wuxuu noqdaa laba xaaladood wixii labadaa xaaladood ka soo hadhayna wuxuu noqdaa mucrab haddii ay labadii nuunood midkood la xidhiidhaan mabni buu noqdaa ida اtaصalat bihi nuunu niswa waida اtaصalat bihi nuun الtawkiid almubaashira nuununis hadda la xidhiidho sukuun baa lagu bileeyaa sidaynu soo maray yadhabna yakulna yashrabna yaqra'na yajlisna wa ficlu mudaaric mabniyu cala sukuun liitisaalihi binuuni niswa haddii ay la xidhiidho nuunu tawkiid aqiila ow khafiifa midkay doontaan noqoto nuun tawkiid hadday la xidhiidhana waxaa lagu bineeyaa maxay cala alfatxi layadhabanna iyo layadhaban layashrabanna layashraban labada jeerba ficilka akhirkiisa uu fadxisan yahay ficlu mudaaric mabniyu cala alfatxi liitiصaalihi binuuni الtawkiid اlmubaashara labadaa xaaladood wixii ka soo hadhay wuxuu noqdaa ficilka muaaric mucrab marka la idhaahdo waa mucrab waxa weeye wuxuu yeelanayaa marfuuc wuxuu yeelanayaa mansuub wuxuu yeelanayaa majsuum majsuum buu yeelanaya waxa laga yaabaa in la nasbiyo haddii ay nawaasibtii soo gasho waxa laga yaabaa in la jasmiyo haddii ay jawaasimtii soo gasho waa la jasminayaa haddii labadaa uu ka maran yahayna wuxuu noqonayaa maxay marfuuc buu noqonaya saddexdaa xaaladood ee mucrabkana waynu soo qaadan nasbu اlficl اlmuطaaric iyo jasmu اlficl اlmuطaaric iyo rafcu اlficl اlmuطaaric saddexdaa xaaladood midkood buu ku sugaya goormaa la nasbiya oo aynu ku soo qaadanay goormaa ficilka mudaaric la nasbiya إida sabaqathu ida sabaqahu axadu nawaasib alarbaca nawaasibtii ficilka mudaaric nasbinaysaynu soo qaadanay imsayaha waxyaabaa ficilka mudaaric nasbiya ama kordhiga afar baynu soo qaadan maxay ahayn an lan idan iyo kay afartaasaa nasbinaysa nasbihii buu mar labaad dib ugu noqonaya iyo jasmihii saddexdii xaaladood aynu soo maray oo nasbu ficl mudaaric iyo jasmu ficl mudaaric iyo rafcu ficl mudaaric ficilkii muaarc ee mucrabkaaba dib ugu noqonay nasbihii afar adaadoo keliya soo qaadanay markii hore inay nasbiyaan waana afarta ugu muhiimsan runtii ee ficilka mudaaric nasbiya waa an lan idan kay afartii buu biirinaya wuxuu ku dari doonaa lix kale sidii ajrumigu qori jiray ayaa annawaasibu cashara yay noqonaysa annawaasibu cashara marka aar baynu hore soo qaadanay lixdii kalena halkanuu ka raacinaya jawaasimtiibuu ku noqonaya kuwii jasminaya ficilka mudaaric imise ahaan kuwii jasminaya imisaynu ku soo qaadan imisaynu soo qaadan kuwa ficilka mudaaric jasmiya saddex baynu soo qaadan lam iyo laa annaahiya iyo in ayaynu soo qaadan hore waxaynu u soo maray lam in maalkasta nafyi ay faa'iidayso laa nahiyana inay nahyi can camal اlficli ay faa'iidayso intuna inay shardi faa'iidayso waxaynu soo qaadanay lam iyo laa inay jasmiyaan min hal ficl yajsimaani ficla muطaarica waaxida wاlxarfu اlأwal ynfي xusuul الficli wاlxarfu الثaanي yanha can camal اficli saasaynu khulaasada ama qaacidada ku soo maro na inay jasmiso laba ficil calaa kulli xaal saddex keliya kuwa wax jasmiya inuu ka soo qaadan halkanna wuu biirin doonaa darsiga kuwa wax jasmiya haddii ay yihiin kuwa ficil keliya jasmiya iyo haddii ay yihiin kuwa labada ficil jasmiyaba wuu biirin doonaa tirada marka cashirkii noocaas ahaa ee ka warramaya ficilka mudaaric ee mucrabka ah saddexdiisa xaaladood ee uu maro ayaa halkan uu ku soo celiyey nasbu lmuaaric macnaheedu waxa weeye waxaa la biirinayaa an iyo lan iyo idan iyo kayood hore usoo qaadatay afartaa mooyaane wax kale oo ficilka mudaaric nasbiya ma jiraan ama meelo kale oo ficilka mudaaric la nasbiyo aan afartaa xaaladood ahayn ma jiraan halkan uu ku sheegay wuxuu halkan ku tirin doonaa sidaynu soo sheegnay lix xaaladood lix xaaladood oo kale oo ficilka mudaaric la nasbiyo oo aan ahayn afartii aynu soo maray ee markay an gasho lan idan kay aan ahayn lixdaa mudaaric ficilka mudaaric lixdaa meelood ficilka mudaaric waa la nasbiya maxaa lagu nasbiya kuwii aynu soo qaadanay an baa lagu nasunayay ama lan baa lagu nasbinayay ama idan baa lagu nasbinayay ama kay baa nasbinaysa wax nasbinaysa maxaa halkan wax nasbinaya maxaa lagu nasbinaya lixdan meelood waxaad nasbinaysaa antii aynu soo qaadanay lafteedii an lixdan meelood baa waxa naasibka ama xarfu nasbiga galay waa an an afartii hore ku jirta maxaa halkan loogu soo celiyay mar labaad markii hore waxay ahayd daahira ama mudhara way muuqatay markii hore uriidu أn أfhama الdarsa yuriidu طaalibu أn yastamica إlى اdarsi أn yafhama an yastamica an yadhaba an yakruja antu waxay ahayd ظaahira mid muuqatay ahayd oo meesha taalo lixdan meelood aan halkan ku qaadan doono an baa wax nasbinaysa laakiin ظaahira maaha maay noqonaysaa mudmara mudmara waa la qarinaya waa la tuuraya way qarsoon tahay way qarsoon tahay waxaa la ydhaha mudmara an mudmaraa lixdanba lagu nasbinaya lixdii way kala duwan yihiin ama idmaarkoogu aan idhaahdo antu ay maqan tahay way kala duwan tahay shan ka idmaarku waa wujuuban antu waa mudmaraة maxaa soo hahay marka شhan wujuuba noqdaan lixdii maxaa soo hahay mid baa soo hadhay sooma taasina waa jawaasan maxaan uga jeedaa mudmara waa fahno antu way maqan tahay wey meesha ma taalo wujuuban iyo jawaasanna maxaa looga jeedaa wujuuban bay u idmaaran tahay haddii la idhaa lama arag luqada carabiga antaasoo meesha lasoo dhigay oo lasoo muujiyey ama la daahiriyey ma jirta luqada carabi weligeed way qarsoon tahay haddana waxa lagu leeyahy ambaa meesha ku jirta antu way qarsoon tahay haddana waxa lagu leeyahy maxay an baa ku jirta meesha an baa ku jirta marka waa mudmaratu wujuuban ma soo daahirin karti mudmaratun jawaasan markaan dhahdo mudmaratun jawaasan maxaa looga jeedaa marka la dhahdo mudmaratun jawaasan macnaheedu waxa weeye waa lasoo daahirin karaa cantu way qarsoon tahay laakiin haddaad daahir ka dhigto od meesha soo dhigto ood ku dhawaaqdo waa sax yajuusu laka idhaaruha wayajuusu laka idmaaruha marka mudmaratun jawaasan waxa weeye qarinta la qariyey ama la tuuray waa jaais maaha waajib waad soo muujin karta mudmaratu wujuuban marka la dhaana weligeed lama soo daahirin karo weeyaan marka lixdan meelood ay noo soo socota maxaa nasbinaya maxaa nasbinaya waxaa ficilka mudaaric nasbinaya muxuu yahay an baa nasbinaysa an antu madaahira meesha way taalla mise waa mudmara waa mudmara ma mudmaratun wujuuban ba mise waa mudmaratun jawaasan shan ka mida shan ka mida waa mudmaratun wujuuban waajib bay u qarsoonta meesha u horaysay uu ka bilaabi doono bacda laami tacliil halkaa horeysu ka bilaabay oo mudmaratun jawaasan jawaasan macnaheega waxaa looga jeedaa waanad mxuu ahaa maxaa ladhaha waanad soo muujin kartaa waanad qarin kartaa nasbu lmudaarici mudaarica nasbintiisa la nasbiyo bian lagu nasbiyo an baa nasbinaysa maaha bikay halkan ama bilan ama afartii waxaan ahayn maaha ban baa lagu nasbinaya antii almudmarati la xadfay ee meesha aan yani lagu dhawaaqin ama aan meesha lagu qorin ban اlmudmarati an qarsoon an mudmara ah oo ficilkii mudaaric lagu nasbinay marka lix meelood weeyaane kow wuxuu ka dhigay bacda laami tacliil laamta la idhaahdo maxay laamu tacliil dabadeed laamu tacliil jumlada ay ku jirtaad ka fahmi doonta tacliilku waa sababa in laamtii cilada iyo sababta sheegaysa waxaanaa sameeyey limaada facalta kada o kada maxaad u samaysa sababtii way sheegaysa <clears throat> alamila tusaalayaashii qaybta horaan akhrino jalastu waa fadhiistay liastariixa si aan u nasto jalastu waa fadhiistay liastariixa si aan u raaxaysto ama u nasto xadartu waan imid liacuuda si aan usoo booqdo almariida qofka buka yajtahid wuu dadaalaa aaalibu ardaygu liyanjaxa si uu u najxo ama u guulaysto banaytu baytan guri baan dhisay liaskuna fiihi si aan u dego ama ugu noolaado liaskuna fiihi jalastu liastariixa jalastu waa fadhiistay limaada jalasta sababta noo sheeg tacliilka cilada noo sheeg maxaad u fadhiisata liastariixa si aan u nasto likay astariixa liastariixa laamu tacliil baa laamta leeda lannu sabab ljuluuskii bay sheegaysaa ficilka horeed samaysay sababtaad u samaysay ciladii aad u samaysay ka warramaysa laamu tacliil jalastu liastariixa xadartu waan imid dhammaantood limaada xadarta haddii la ydhaha jawaabay wada dhacaysa liyacuuda almariid waxaan u yimid qofka inaan soo eego buka yajtahid اaalibu limaada yajtahid اaalibu muxuu dadaalaa liyanjaxa si uu najaxo banaytu baytan limaada banayta baytan ama limaada banaytu baytan liaskuna fiihi liyaskuna fiihi si uu u dego oo ugu noolaado ayuu u dhisay marka laamtu waa laam tacliil macnaha ayay waadix ka tahay jumlada laamo badan baa jira laamulqasab iyo laamuljuxuudka inoo soo socota iyo laamtii xarfujarka ad asmaada gelaysa iyo laamamku way badan yihin laakiin waa ina macnaha u egto iyo waxay gashay laamu tacliilku tusaalayaashan oo kale weyaan laamta ku jirta laamtaasi bacda laami tacliil ficilka yaalla maa qabla laami tacliil bacda laami tacliil ficilkaa laamu tacliilka ka dambeeya wa ficlun mudaaricun mansuub wuu kordhigaya liastariixa liacuuda liyanjaxa liaskuna liyafhama liyastamica liyusaafira waa mansuub ficlu muaaricun mansuubu maxaa nasbinaya mansuubun bian an baa lagu nasbinaya anta halkan miyay taalla'antii miyaa lagu dhawaaqay waa mudmara بأن فعل مطارع منصوب بأن مضمرة على كونها مضمرة أntaasoo la tuuray jawاaسa wey jawاaسan baa loo tuuray jawاaسan baa loo qariyey ama loo tuuray macnaheedu waxa weeye waad soo muujin kartaa waa la soo daahirin karaa tusaalayaasha dhinaca jalastu liastariixa dhinaca kale maxaa ka horeeya jalastu lian astariixa maxaa ku soo biiray jumladii jalastu lan astariixa markaa maaa kusoo biiray an baa kusoo biirtay halkii hore waxay ahayd antu mudmara way ku jirtay ficilka mudaaricna iyadaa nasbinaysa laakiin way maxduuf ba way qarsoomay waa la tuuray halkan dambana antii baa la soo dhigay labada tusaaluu ku siiyey marna antu ay maqan tahay mudmara tahay marna ay mudhara tahay lasoo muujiyey idhaar lagu samey waxay kutusaysaa labada arrimoodba inay jaayis yihiin haddaad doontana qari anta marka ficilka mudaaric labada jeerba waa mansuub marna waxaa lagu nasbinaya anta daahirkaee meesha taal oo waabay taallaa markaa haddii aad tuurtana waxaa lagu nasbinaya un anta la tuuray ee qarsoon baa lagu nasbinaya marka jalastu lan astariixa markaan icraabay maxaan odhanaya jalastu ficlun wa faacil lan allaamu laamu tacliim allaamu xarfu jarri soo lama odhan jiro kana allaamu laamu tacliil oo laamtii cilada iyo sababta sheegi jirta laamu tacliil an xarfu naصbin sidaynu ku craabi jirnay uriidu an adhaba yuriidu aalibu an yakhfada an xarfu naصbin soo an iyo lan iyo idan iyo key afartaba maxaynu ku craabi jirnay xarfu naصbin an xarfu naصbin astariixa ficlu mudaaric mansuub ban mudmara ma aha imika mudmara ku dari maysid lann way u taallaa meeshay taalla ficlu mudaaric mansuubu ban wacalaamatu nasbi alfatxa waa yahay markaa bacda laami tacliil ficilka mudaarice ka dambeeya waa la nasbiyaa bian baa lagu nasbiyaa anta waana la daahirin karaa waa la soo muujin karaa waa la sheegi karaa waana lxadfi karaa la tuuri karaa marna waxay noqonaysaa an mudmaratan jawaasan marna waxay noqonaysaa an oo meeshii taalloo daahira xadartu liacuuda almariida xadartu lian acuuda almariida yajtahidu aalibu liyanjaxa antii soo daahiri liyanjaxa maxaad odhanaysaa lian yanjaxa banaytu baytan liaskuna antii way qarsoon tahay bacda laami tacliil bay ku jirtaa soo muujiya soo daahiri maxaad odhanaysaa banaytu bayta lan askuna fiihi khulaasada oo kooban oo murtidii darsiga ah waxaay labada sheekh yidhaahdeen yunصab اlficlu اlmuaaricu yunصabu waa la nasbiya ama waa la kordhiga alficlu almuaaricu ficilka muaaric ban baa lagu nasbiya mudmaratan xaal ay tahay xaala kownihaa mudmaratan ay maxduufatan iyadoo la tuuray oo aan meeshaba yani maaragta aan lagu dhawaaqin jawaasanna loo tuuray iyada wujuuban looma tuuro markaad tuurta waa jawaasan yani waad soo daahirin kartaa waad sheegi kartaa waad ku dhawaaqi kartaa waanaad ka tegi kartaa arrinteedu waa jawaasan haddaad muujisana way kuu bannaan tahay haddii aad qarisana way kuu bannaan tahay bacda laami tacliili goorma alkee laga tuuray laga xadfay alkee dhacdaa antu halkee taallaa ma qabla laami tacliil mise bacda laami tacliil bacda laami tacliil mudmaratan yunsabu lficlu lmuaaric baa la nasbiya bian baa lagu nasbiya mudmaratan xalay tahay tii la tuuray ee la xadfay jawaasanna loo tuuray jaa'isnimo ay bannaan tahay in la tuuri karaa bacda laami tacliilna la tuuray ee la idmaaray laamu tacliilka dabadii itnain waa bacda laam ljuxuud laam ljuxuud dabadeed ayaa anmud maraa ficilka lagu nasbiya waxaynu nii lix meelood weeye inta meelood ee anmud maraa ficilka lagu nasbiya waa lix meelood meel keliya ayaa jawaasana mudmaratun jawaasan waa laamu tacliil oo keliya shanta meelood ee kale soo hadhay dhammaantood antu waa mudmara wujuuban mid lasoo muujin karaa anta ama lagu dhawaaqi karoo meesha lasoo dhigi karaa ma jiro waa wujuuban bacda laami ljuxuud alamila ma kaana الصadiiqu liyakuuna صadiiqah ma kaana الصadiiqu saaxiibku ma ahaanin liyakuuna kii khiyaameeya sadiiqahu saaxiibkii ka khiyaameeya ma ahaan maa kaanat iduyuuru shimbiruhu ma ahaanin litusjana kuwii lagu xidho filaqfaasi qafasyo kuwii lagu xidho xurriyadda laga qaado ma ahayn lam yakun ishurdiyu ma ahayn boolisku qofka booliskihi ninka booliskihi liyasriqa kii waxada lam akun ma ahayn anigu liuraafiqa kii la saaxiiba ma ahaanin lam akun ma ahaanin liuraafiqa kii la rafiiqa ama la saaxiiba alashraara dadka sharka badan waayahay maa kaana sadiiqu saaxiibku ma ahaanin liyakuuna kii khiyaameeya sadiiqahu saaxiibkii wax haboon maaha yani qofku khiyaamadoo dhan baa yani maaragta xaraama oo akhlaaq liidata ah qofku qofkii saaxiibkii ahaaye u garanayna kasii daranta ma kaana sadiiqu liyaquuna adiiqahu wax haboon maaha macnaheegu wey marka halkaa waxaa ku jira ma kaana sadiiqu liyakuuna laamtaa ku jirtan liyakuuna maaha laamu tacliil lannu sidii amfiladii aynu soo maray jawaab uma dhacayso lima lima jawaab uma dhacayso sidii maala jalastu markuu idhaahdo aynu liman nidhaa u odhan jiray liastariixa waxaan u fadhiista inaan nasto xadartu markuu idhahda lima markaan idhaahno lima xadarta lima facalta kada liyacuuda almariida uu kaga jawaabayay maaha tani laamu tacliil maa kaana sadiiqu lima ma odhanaysa leanno lamama sheegin wuxuu yahay maa kaana sadiiqu saaxiibku ma ahaanin hadalkiiba ma dhammaystirna weli liyakuuna kii khiyaameeya ma ahaan laamtaasi laamu tacliil maaha waxaa la dhaha laam اljuxuud laam اljuxuud laamtii dafiraadda iyo diididda qofku markuu wax inkarayu diiday jaxdi iyo jaxada waa diididdi laamteedii wey laam اljuxuud maxaa lagu gartaa laamtu inay laam اljuxuud tahay halka ay gashaa waxa la diidan yahay wey liyakuuna khiyaamadaa la diidan yahay sadiiqu maaha ninkii khiyaamo samay ma kaanat iduyuuru litusjana shimbiraha in la xidho oo qurux iyo maarata sawdkeega iyo iyadoo maarata halkan lagu xidho ayaa la diidan yahay lam yakun shurdiyu liyasriqa liyasriqadaa laafiyaya oo la diidan yahay shurdigii qaban lahaa booliskii qaban lahaa duugta qaban lahaa inuu isagii waxado munaasib maaha isagaa isagaa loogu talagalay inuu wax liyasriqa kii waxada ma ahaanin halkaasaa nafyigu ku dhacaya sariadaasaa la diidaya lam akun liuraafiq ashraara waxaan diidanahay muraafaqat ashraar ma aha nin anugu kii ashraar la saaxiibay muraafaqadaa lafteedaa la diidaya laamuljuxuud waxa lagu gartaa inay laamuljuxuud tahay meesha ay dhacdo kelmadda ay ku jirto waa kelmadda nafyigu ku socdo waa kelmadda diidmadu ku socoto ee la diidanya saasaa laamuljuxuud loogu bixiye calaamad kaloo weyn way leedahay laamuljuxuudku waxaa ka horaysa ma kaana ama lam yakun labadaa midkood waa inay ka horeeyaan ma kaana ficilkii kaana oo maa la soo ama yakuunu iyo akuunu iyo ficilkii oo muaaric laga dhigay kaanadii oo muaaric laga dhigay oo lam la soo lam yakun lam akun lam takun ama ma kaana ma kaanat ma kaanuu ma kunna kaanadii oo maa la soo ama yakunu mudaaricii oo lam iyo la soo geliyay lam yakun ayaa ka horaysa labada miaal ee u horeeya maxaa ka horeeya kaanadii oo maa la soo geliya baa ka horeysa maa kaana iyo maa kaanat labada miaal ee u dambeeyana maxaa ka horeeya lam yakun iyo lam akun waa ficilkii mudaaric yakunu iyo akunu oo lam la soo geliyay marka weligood weligeed laamuljuxuudka waxaa lagu gartaa waxaa ka horeysa maa kaana ama lam yakun waxaa la odhanayaa ma kaana allahu liyadara almuminiina liyadara ma kaana allaahu ilaahay ma ahaanin liyadara kii ka tega almuminiina calaa ma antum calayh liyadara laamtaas waa laam uljuxuud ficilka mudaarice ka dambeeyana waa ficil mudaaric ficlu mudaaric mansuubun bian mudmaratan wujuuban bacda laam aljuxuud noocaasoo kale wey liyakfira iyo maaragta lamtaa lam yakun laga horraysiiyo laamu ljuxuud waa laamtaa diidmada kutusaysa meeshay ku jirtu nafyigu ku jiraa waxaana ka horayso lagu gartaa oo calaamadu waa maa kaana ama lam yakun liyakuuna litusjana liyasriqa liuraafiqa laamta icraabkayga waxaad oranaysaa allaamu laamljuxuudi laamtu waa laamljuxuud ficilka muaarice ka dambeeya maxaa la odhanaya ficlun muaaricun mansuubun mansuubun bian mudmaratan wujuban bacda laamljuxud wujuban waad arkaysaa lama qorin anti iyadoo la qoray halka dambe lama soo dhegin sidii laamu tacliilka lanna weligeed lama soo daahirin karo weligeed saasay ahaanaysa khulaasada wuxuu yidhi yunsabu ficlu muaaric ficilka muaaric waa la nasbiyaa bian baa lagu nasbiyaa mudmaratan xaalay tahay wujuuban loo xadfay bacda laami ljuxuud markaad icraabaysa halkaasumaad maraysa icraabka halkaasumaad ka eganaysa markaan icraabaya liyakuuna aan allaamu laami ljuxuud yakuuna ficlun mudaaricun mansuubun bian inta ka dambaysa umaad akhriyaysa منصوب بأن مaa ku xiga مضمرة وجوبا بعد لام الجحوud وعلاaمة نسب كذا وكذا الفaتحة بعd أو أw dabadeed أw dabadeed ayaa فicilka مطaaرع la نaصbiyaye ka dambeeya waxaana lagu نaصbiyaa أn مضمرة oo وuجوuبana الأمثلة mid walba wuxuu u baahan yahay tusaalayaasha inaad fahanto dabeedna ad ka qiyaas qaadato wixii la mida ah, aad uga qiyaas qaadato istamic dhegayso ah, ah, wuxuu yidhi laamuljuxuudka qaacidadiisa yunsabu ficl muaaric waxaa la nasbiyaa ficilka muaaric ban baa lagu nasbiyaa mudmaratan xaalata antaasi tii qarsoon wujuubanna loo qariyey bacda laamljuxuudi laamuljuxuudka dabadii almudmara waajib markaa u qarsoonayo ficilka mudaaric lagu nasbiya bacda owna waxa weeye alamila wuxuu yidhi istamic dhegayso nusxa abiibi dhakhtarka taladiisa istamic dhegayso qaado weye bimacnaa eh, ku dhaqan fuli nusxa abiibi dhakhtarka taladiisa aw yatima ilaa an yatima ilaa intuu ka dhammaystirmayo ama ka taab noqonayo shifaawka bogsiimaha iyo caafimaadka stamic nusxa abiibi qaado talada dhakhtarka tegayso aw yatima ilaa an yatima ilaa intuu taab noqonayo shifaawka shifaaga ama caafimaadkaaga uu taab noqonayo waa inaad wado inaad talada dhakhtarka iyo wixii uu kula taliyo aad fuliso ilaa aad si u bogsanayso yani si dhammaystiran aad u caafimaadayso aw yatimmadaasaa la sheegaya أو حرف عطف يتم وفعل مطارع oo mansuuba maxaa nasbiyey waxaa lagu nasbiyey an ficlu muطaaricu mansuub ban mudmarata aye wujuba bada bacda ow taxabab isjeclaysii la timaado wax lagu jeclaado taxabab ilaa ikhwaanik walaalaha isjeclaysi wanaag u samee ixtiraam badan sii si ay kuu jeclaadaan taxabab ilaa ikhwaanik walaalaha isjeclaysii aw tanaala ridaahum ilaa an tanaala ilaa intaad ka gaadhayso ama ka helayso ridaahum raalli ahaanshahooga ilaa inta kaa raalli noqonaya ilaa aw tanaala ilaa an tanaala ridaahu ilaa intaad ridooga ka helso wad adigu isjeclaysiyo wanaaggaa wad taxabab ilaa ikhwaanik aw tanaala awda halkeeda waxaan ku bedelnay ilaa an ilaa weeye ilaa maaha ilaa adii xarfu jarkahay ilaa an tanaala ridaahu marka tanaala waa ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuba bacda aw labadaa miaal waxay ahayd awl macnaheegu wuxuu ahaa ilaa an marka awda la tuura ilaa soo dhigta meeshii antiina way iska soo noqonaysa awdana intay meesha taallaantu ma iman karto waa mudmaratu wujuuban laakiin markaynu awdii bedelo ilaa ku bedelo antina way soo noqonaysa ilaa an tanaala ridaah ilaa an yatima shifaa'uk ilaa an bay ilaa waxaa loo isticmaalayay shay baa socday oo aad wadaysay ilaa aad ka gaadhaysa meelhablaaya ama waxa aad ka gaadhayso ayuu ahaa sidii safarkii oo kale qofku safarkii wadayay socodkii uu wadayey uu soconayey ilaa intuu ka gaadhaya maaragta meeshii uu socda dadaalkii oo kale cilmiga uu ku dadaalayay ee qofka la lahaa wad dadaalka ilaa intaad ka najaxayso ama ilaa intaad ka baranayso waa wax socda weeye ilaa an bayowdu macnihiigu aha labadan dambe maaha ilaa an wax soconayo oo la wadayo ilaa inta meel laga gaadhaya maaha u fiirso yucaaqabu lmusii'u qofka xumaan sameeya almusiy waa la ciqaaba aw yactadira maaha macnaheegu ilaa intuu ka cudur daaranayo waa lagu wadaa un ciqaabka ilaa intuu odhanaya waa khaldameen raalli ahaada maaha macnaheegu sidaa yucaaqabu lmusiyu qofka xumaan sameeya waa la ciqaabaya waa la ciqaaba aw yactadira ilaa an yactadira ilaa an weyan halkan tii hore ilaa bay ahayd tanna waa ilaa ilaa an yactadira inuu cudurdaarto oo cudurdaar keena mooyaan marka dee la ciqaabi maayo hadduu cudurdaar keeno cudurdaar hadduu keeno la ciqaabi maayo ilaa an yactadira oo falaa yucaaqab weeyaan ilaa an yactadira falaa yucaaqab ida jaa bicudurin laa yucaaqab hadduu cudur keeni waayo cudurdaar keeni waayo maqbuulana waa la ciqaabaya buu yidhi leannu khalad buu sameeyey yucaaqabu lmusiibu qofka xumaan sameeya waa la ciqaabaya aw yactadira ilaa an yactadira w mid wuxuu daarta mooyaane yuxramu tilmiidu ardayga waxaa laga qadinaya ama laga qadiya almukaafa'ata abaalmarinta wanaagsan iyo jaa'isadda ayaa laga qadiyaa uu ka qadaya ardaygu jaa'isad la siin maayo aw yajtahida ilaa an yajtahida inuu dadaalo mooyaane inuu dadaalo mooyaane hadduu dadaalo waa la siinaya waa laba midkoodu ardaygu inuu dadaalo oo uu jaayisad helo iyo inuu dadaali waayo jaayisadii uu ka qado waa labadaa midkoodu kii horena waa labada midkood qofka musiica ah ee khata iyo gef gala sameeya waa laba midkood inuu cudurdaar maqbuula la yimaado waxaasaa jiray waxaasaa jiray uu yidhaahdo iyo in la ciqaabo marka yucaaqab lmusiiu aw yactadira ilaa an yactadiraba meesha awda dhigan yuxramu tilmiido ardayga waxaa laga qadiyaa almukaafaata jaysada iyo abaalmarinta waa laga qadaya uu ka qadaa waa loo diidaa aw yajtahida ilaa an yajtahida inuu dadaalo mooyaane meelaha qaarkoodna labadaba way noqon karaan ilaa an iyo ilaa an oo mar keliya ah ku goaysa way noqon karaan alaa kulli xaal aw tacbiirada noocaasoo kalea markay ku jirto ee ay ka daba dhacdo ficil mudaaric oo mansuubi waxa ficilkaa mudaaric lagu nasbinaya maaha awdu inay nasbinayso waxaa lagu nasbinaya maxay an mudmaraa an la qariyey oo waajib u qarsoon bacda ow awdaasina laba macno keliyay leedahay ima an takuuna bimacnaa ilaa an inay noqoto iyo inay noqoto bimacnaa ilaa an waayahay khulaasada wuxuu yidhi yunصab اlmudaaricu mudaarica waa la nasbiyaa ban mudmaratan wujuuban baa lagu nasbiyaa an qarsoon oo waajib loo qariyey bacda aw aw dabadeed imise macnay leedahay allatii bimacnaa ilaa ilaa an antina way soo noqonaysaa marka mar hadday awdii meesha ka baxdo ida awda dabadeed bay mudmara wujuuban hayde ilaada dabadeed mudmara wujuuban ma hayd allatii e, bacda ow allatii bimacnaa ilaa awdii bimacnaa ilaa ahayd hadduu wuxuu soconayo oo la wadayo ilaa muddo aw ilaa ahayd hadduu mar keliya ku go-ayo ama saasaa la yeelaya ama saasay u dhacaysa aw ilaa ama ilaa macnaheeguad marka ilaa an ba halkeeda bedelaysa ama ilaa an ba halkeeda lagu bedelaya macnaha kulbaka macnaha munaasibka ayaa loo isticmaalaya waayahay bacda xataa xataa dabadeed alamila laa yumdaxu اlwaladu waladka lama ammaano wiilka lama ammaano oo ammaan ma mutaysan xataa yanaala ilaa uu helo ama uu gaadho ridaa waalidayhi labadiisa waalid raalli ahaanshuhu laa yumdaxu اlwaladu mamduux noqon maayo xataa yanaala ridaa waalidayhi ilaa uu labadiisa waalid raalli geliyo oo ay raalli kala noqdaan xataa yanaala saalzamu اfiraasha waxaan laazimi doonaa gogasha gogashaan iska joogi doonaayo halkanaan laazimaya gogasha xataa yatima shifaa'i ilaa caafimaadkaygu dhammaystirmayo laa taأkul ha cunin xataa tajuuca ilaa aad gaajooto laa tadkul ha soo gelin xataa yu'dana laka ilaa lagu idmo laa tadkul xataa yu'dana laka laa yumdaxu lwaladu waladka lama ammaano xataa yanaala ribaa waalidayh xataa waa xarfu gaaya ayaa la dhahdaa yanaala ficilka mudaaric baan u yanaala waa ficlu mudaaricu mansuubu ban mudmarata wujuba bada bada xata zalzamu اlfiraasha xatىa yatima شhiفاai yatima ficl muضaaric mansuub ban mudmaraة wujuba bacda xatى xatىa tajuucaya xatىa yudanana waa la lan nabraxa calayhi caakifiina xatىa yarjica ilayna musa xatىa yarjica ficl muضaaric mansuub ban mudmaraة wujuba bacda xatى laa yuؤmin axadukum laa yuؤminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsihi iyo wixii la mida yunصb اlmudaaricu ban mudmaraةa bacda xataa faqaatilu اlatii tabغii xataa tafiia tafiia waaya bacda faai sababiya faham sababiya dabadeed alamila lam yusi xumaan ma samaynin ma asaa fayubqada loo cadhoon laha hadduu xumaan sameeye waa la nici laha ama waa loo cadhoon laha lakin lam yusi xumaan ma falin fayubqada loo cadhoodo marka maxaa loogu cadhoonaya haddaanu xumaan samayn lam yusأal lama weydiinin fayujiiba u jawaabi laha hadii la weydiiye uu jawaabi laha lakin lamaba weydiin lam yusأal fayujiiba isnac ilmacruufa wanaag samee wanaag fal fatanaala shukra oo aad markaa shukri hesho shukri gaadho kun layina aljaanib ahow qof dabacsan layina aljaanib dhinac dabacsan oo naxariis leh fatuxaba markaa lagu jeclaado lam yusi fayubqada fa sababiya la dhafaada hadduu xumaan sameeyo waa loo cadhoon laakiin xumaan ma samayninoo loo cadhooda marka maxaa loogu cadhoonay fayubqada loo cadhoon lahaa hadduu samayn lahaa lam yus'al lama weydiinin fayujiiba wuu jawaabi lahaa haddii la weydiiyo wuu jawaabi lahaa weydiintu waxay keeni lahayd waxay sabab u noqon lahayd inuu jawaabo isnac ilmacruuf oo wanaag samee wanaaggaad samaynaysaa muxuu sabab u noqonaya muxuu sababaya fatanaala shukra waa lagu mahadnaqaya shukri baad helaysa kun layin aljaanib ahaw qof naxariis badan oo raxiima maxay taasi sababu noqonaysaa un ka helaya fatuxabba lagu jeclaada marka fadaa waxaa la ydhaha halkaa ku jirta faau sababiya faau asababiya ficilka mudaaric ee ka dambeeya waa ficlu mudaaricun mansuubu ban mudmaratan wujuuba bacda faai sababiya amilada afartaa tusaalayaasha waxaa ka muuqda laba arimood faau sababiyadu waxay daba dhacdaa nafyi lam yusi xumaan ma samaynin lam baa ku jirta lam yus'al lama weydiinin nafyi way daba dhacdaa waxaa kamid daba dhacdaa oo ka horayn karaa amar ama alab waxa la dhaa alab isnac samee waa alab kun ahaw waa alab alabna way daba dhacdaa labadaa midkooda waa inay ka horeeyaan ama nafyi baa ka horaynaya ama alab baa ka horaynaya khulaasadu ku sheegay wuxuu yidhi yunsabu lmuaaricu muaarica waa la nasbiya yunsabu lmuaaricu qaacidada muaarica waa la nasbiya bian mudmaratan wujuban baa lagu nasbiya bacda faai sababiya fa sababiyada dabadeed wuxuu ku daray fadii almasbuuqati laga horraysiiyey ama lagala hormaray binafyi nafy lam yusi lam yusal labadaa nafyi baa ka horreeyey almasbuuqati lagala hormaray asaabiqa hadii la dhaa iyadaa hormari lahayd almasbuuqa iyadaa laga horeeya faadii laga horeeye lagala horreeyey binafyi nafyi uu ka horreeyey aw talabin isnac iyo kun iyo laa tafcal iyo dhammaantood waa alab iyo xataa su-aashii hal facalta iyo aw alabin ama wax alaba lagala hormaray faahu sababiyana waxa shardiga ama inuu nafyi ka horeeyo ama inuu ka horeeyo maxay ama alab ka horeeyo bacda waawi اlmaciyati soo ti ugu dambaysa maaha lixdii meelood meeshii horeysa laamu tacliil waxaa ku xigay laamu اljuxuud waxaa ku xigay aw xataa faau sababiya ti lixaada u dambaysay waa bacda waawi اlmaciya waana lix meelood inta aan mudmar ah wax lagu nasbiya meel waa jawaasan anta kalena waa wujuuban bacda waaw اlmaciyati waaw lmaciya wow lana wow bmanaa maa bimacnaa maca weey waxay isku dhow yihiin un faa sababiya xagga shuruuddana faa sababiya un bay isku mid yihiin faa sababiya isku mid yihiin meel kasta oo faa sababiya la dhigo waaw lmaciyana waa la dhigi kara wixii faa sababiya shardiga u ahaa inay ka horeeyaan oo ahaa nafyi ama dalab yaa waaw lmaciyana shardi u ah alamila lam yafcal اkhayra khayr ma samaynin wayandama u murugon lah lam yuwaasi faqiira faqiir ma xidhiidhin wayamuna calayhi yani waawal maciye jamciga ayaa la diidan yahay jamciga in la maciye weeye kaa iyo kaas in la kulmiyo oo macan noqdaan oo la jamciyo khayr samayntii iyo nadab ma kulmayaan aduu qofku khayr sameeyo nadab iyo tiiraan iyo muruga kuma dhacayso lam yuwaasil faqiira kana waa xidhiirintii faqiirka ma xidhiirin oo waxma tarin wayamuna calayhi ku galladaysto labadaana layskuma daro siin miskiinka wax la siiyo iyo in laydhaa anaa wax ku siiyey oo maaragta wixii lasoo qaado oo wanigii waxaa ku tarayday manni lagu sameeyo iyo iyo gallatirsi iyo maxaa laydhaa wayamuna calayhi manni ku sameeyo laa ta'mur bisidqi run dadkaa farin sidqiga hafarin watakdiba adiguna aad been sheegto ya dadka yani hafarin runta adigoo adigii been sheegay laa ta'mur bisidqi watakdiba yani labadaas inay kulmaan iyadoona munaasab maa adoo dad kale run sheega oo runta dadka ku waaninaya inaad adigii been sheegto laa tandur ilaa cuyuubi الnaas dadka ceebahooga ha fiirinin laa tandur ilaa cuyuubi الnaas dadka ceebahooga ha eegin watuhmila cuyuuba nafsik adigoo iska ilaaway oo yani maaragta ceebihii naftaada watuhmi cuyuuba nafsik maca ihmaalika licuyuubi nafsik adoo ceebahaaga ilaaway oon ceebahaaga eegaynin oo aan ceebahaaga maaragta ilaalinaynin ka taxadiraynin ya inaad dadka kale ceebahooga tirso wacaynuka in abdat kabadi wacaynuka in abdat ilayka macaayiba liqowmi faqul yaa caynu linaasi acyunu lisaanaka laa tadkur bihi cayba tamriin fakuluka awraatun walinaasi alsunu lisaanaka laa tadkur bihi cayba tamriin yani carabkaaga qof ceebtii kaga warami ha ku sheegin fakuluka awraatun adiga dhammaantaa cawraad baata cuyuub baad leedahay walinaasi alsunu dadkuna carab baway leeyihin carab way leeyihiin dadku ay kaga hadlaan maxay ceebahaaga ku sheegaan marka ka ilaali adigu carabkaaga ceebaha dadka kale haddii kale dadkuna ceebahaaga ka sheekayn doonaan wacaynuka in abdad ilayka macaayiban liqowmin hadday ceebtaadu ceeb dadka kale ku tusto ceebaha dadka kale ku tusto ishaadu faqul yaa caynu linnaasi acyunu waxaad ku tidhahdaa ilay dadkuba hadday dhay leeyihiin oo adigana ceebahaaga arki doonaan dad dadka kale ceebahooga ka sheekayso laa tandur ilaa cuyuubi الnaas waa akhlaaq liidata wey ceebaha dadka kalena inaad tiriso adiguna kulluka cuyuuba tahay laa tandur ilaa cuyuubi الnaasi watuhmila oo aad dayarsato iska ilowdo cuyuuba nafsik naftaada ceebaheed lam yafcal اlkhayra wayandama wowda ku jirta waa waaw lmaciya ficilka mudaarice ka dambeeyana waa masuub ban mudmarata wujuuban bacda waaw lmaciya lam yuwaasi faqiira muwaasaad ma samaynin idhiiriyo aiirka wayamuna aley adana ku galladayso yamuna waa sidaasoo kale waa waaw maciya laa tamur bisidqi watakdiba waa waaw maciya laa tandur ilaa cuyuubi اnaasi watuhmila waa waaw maciya waaw maciya ficilka mudaarice ka dambeeya waa mansuubun ban mudmarata wujuban bacda waaw maciya maxaa ka horeeya waaw maciya wixii shardiga u ahaa inay ka hormaraan faawsabiya labada miaalee hore lam yafcal lam yuwaasi maxaa ka horeeya nafyi baa ka horeeya labada miaal ee dambe alab baa ka horeeya lannu alabku amarkuna waa alab sidii fada isnac iyo kun markuu lahaa samee waxaa haw markuu lahaa waa alab amarku waxa kaloo alaba nahyiga idan labadiiba waxa lagaa dalbaya midna inaad samayso midna waxaa lagaa dalbaya in inaad samayn laa ta'mur bisidqi runta dadka hafarin farin adigoo adigu been sheegay yani labadaa kulminin runta dadka waa la faraya laakiin adna dee runta ku dhaqan waxaad dadka u sheegayso atamuruuna الnaasa biاlbiri watansawna anfusakum laa tandur ilى cuyuubi الnaas laa tamur laa tandur alab wey waa nahyi laakiin waa alab marka labada miaale horena waxaa ka horreeyey nafyi labada dambena waxaa ka horeeyey alab khulaasada wuxuu yidhi yunsabu lmudaaricu mudaarica waa la nasbiyaa bian mudmaratan baa lagu nasbiyaa almudmara wujuuban bacda waawi lmaciyati waaw lmaciyada dabadeed waaw lmaciyadii almasbuuqati lagala hormaray ama laga horreysiiyey binafyin aw alabin marka waaw lmaciya iyo faa sababiya aad bay isku dhowiin waaw maciya iyo fa atuxfa saniya amilo keliya ayuu keenaa atuxfa saniya kitaabkii muxamed muxyidiin cabdilxamiid ah, junubiga uu ku sharaxayay amilada isku mid uu keeno isla miaalka uu fa geliyo buu waawlmaciyana geliya waawlmaciyana uu geliya waayahay lixdii xaraf halkaasaynu kaga baxnay waa tacliil أحلام الجحوud أو حatىa فaء soobiyة iyo waawl maya waa xرف ficilka muطaarcee ka dambeeya dhammaantood muxuu noqdaa ficlu muطaaricu manصuub buu noqda maxaa nasbiyo lagu nasbiyey an mudmaraa lagu nasbiya an laakiin jawaasan iyo maxay kale tahay wujuuban goormay jawaasan tahay oo lasoo ظaahirin karaa bacd laam tacliil oo keliya anta kale laamujuxuudka laga soo bilaabo aw xataa faau sababiya waaw lmaciya shantaa kale antu waxa weeyaan mudmaratun wujuuban wey ficilka mudaarica ka dambeya waa isku wada iraaq ficlun mudaaricun mansuubun bian mudmaratan jawaasan ama wujuuban midkay tahay bacda laam tacliil bacda laam اljuxuud bacda aw bacda maxaa la dha xataa bacda faai sababiya bacda waaw almaciya wa calaamaةu nasbiha alfatxa sidaasaa loo icraabay wallahu subxaana wa tacaala